الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka warramayey alistigaatha waadducaa adducaau walistigaahatu bigayr illah musanifku raximah allahu tacaala wuxuu sheegay litaxqiiqi maqsuudi ilbaab khamsata adila shan daliil buu u sheegay xaqiijinta maqsuudka baabka oo ah baryada la baryo ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn baryada cibaadada ah iyo ilaahay cid aan ahayn in la weydiisto dhibaato inuu kaa dulqaaday inay shirki tahay adaliil awel qowl llahi tacaala ama wa qowli llahi tacaala buu baab yahay ilah uhi walaa tadcu caabudin min duuni illahi ilaahay subxaanah wa tacaala sokadii ama walaa tadcu ha baryin min duuni illah maa shay laa yanfacuka waxba aan kugu tarin haddaad barido walaa yaduruka oo aan ku dhibi karin haddaad baryadiisa dayso fain facalta haddaad saa yeesho fa innaka adigu idan marka aada sidaa yeesho min aldaalimiin waxaad ka mid tahay mushrikiinta wain yamsaska allahu hadduu ilaahay ku taabsiiyo bidurin dhib falaa kaashifa mid faydaa Eh, <clears throat> lahu dhibka uma sugnaan ilaa huwa ilahi subxaana tacaala mooyaane alaaya walaa tadcu min duuni illaah lafdigan daahirkiisu waxa weeye hadalku inuu ku wajahaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam culimada qaar ayaa diiday waxaanay xujaysteen ana wuquuca shirki min الnabiyi mustaxiil inuu shirki nebiga ka dhaca waa mustaxiil bay yidhaahdeen waxaana aayadda uqadareen lafdiga ah qul waxaad tidhaha nebi maxamedow adoo dadka la hadlaya walaa tadcu min duuni illah sida aqrabka ee daahiru lafdi waafaqsan iyo aayaadka kalena waa ana alkhitaaba linnabiyi calayhi isalaatu wasalaam waa in nebiga laftiisa lala hadlayo nebigana marka la dhahdo shirki ha samaynin taa ka dhalan mayso shirki inuu ka dhacaa in ay suurtowdo ayaddu marka waxay la mid noqonaysaa uun qowl اllahi tacala walaqad uxiya ilayka wailى اladina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakunana min alkhasiriin almuraadu bilaayana wuxuu noqonayaa bayaan اlxukmi caama lahu waligayri inaan rasuulka un lala hadlahayn ee la caddaynayo xukum nebiga iyo ummaddiisaba caam u ah culamada usuul fiqiga jamaahiirtooduna waxay ku tegeen أن الkخطاaب الموجه إلى النبي cاam lah ولأmtه ma lam yarid dliil يkasisه bه hadalka rasuulka lagu wajahaa inaan rasuula ku gaar ahayn ee rasuulka iyo umadiisaba uu khuseeyo intaanu soo aroorin daliil nebiga ku gaar yeelaya macnaha ayaddu waxa weeye suu sheegay alimaam الsicdi walaa tadcu min duni الlahi ma laa ynfacuka in cabadtahu wa dacawtahu caabudin hana baryin ilaahay sokadii midaan waxba kugu tarayn haddaad caabuddo aada barido walaa yaduruka in taragta cibaadatahu oo aan dhibna kuu geysan karin haddaad cibaadadiisa iyo caabudistiisa iska dayso wa wasfun likulli makhluuq waa sifo makhluuq oo dhami uu leeyahay annahu laa yanfacu walaa yaduru bidaati waxtar iyo waxyeelo toona iskiisa uma laha inama annaaficu daar huwa allahu tacaala ayadan haley ka tusinaysaa baryada ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn la baryaa inay shirki tahay waxay ka tusinaysaa ana fiiha annahya can ducaai gayr illaah aayadda waxaa ku sugan diidmo laysu diiday baryada cid aan ilahayn la baryo walaa tadcu waa nahyi fadala dalika calaa anaha khaasat billah mar haddii lahi ilahay cid aanayn ha habaryin inay ilaahay subxaana watacaala ku gaar tahay khasaa'istiisa ay ka mid tahay ayay taasi daliil u tahay mar hadduu shaygu ilaahay ku gaar yahayna waa cibaado fayakuunu jaclu ligayr ilaahi shirka ilahay cid aan haddii loo sameeyo shirki bay noqonaysa waxa ilaahay ku gaara weji labaad fiiha ayda wasfu man dacaa gayr allahi biاlظulm ilaahay cid aan ahayn qofka barya aayadda waxay ku sifaysay dulmi fain facalta fainaka idan min الظaalimiin wاlmuraadu bالظulmi huna ashirku dulmigana waxaa looga jeedaa shirki dalat calى ana man dacaa gayr اllahi mushrikun wejigaa labaadna ayaddu waxay naga tusisay ilahay cid aanan qofka barya inuu yahay mushrik lihada wuxu uhi ibnu jariir fain facalta dalika fadacawtaha min duni illah fainaka ida min الظaalimiin yaqulu min almushrikiina biاllah الظaalimi linafsih istidlaalka noocaasi aayadda loo daliishado ducaau gayr illahi inay shirki tahay wuxuu ansaxayaa ida qulna ina adducaaءa fi اlaayati huwa ducaaء طalb wاlmasأla haddaynu dhahno ducada aayadda lagu sheegay lahi walaa tadcu waa ducadii su-aasha iyo weydiisadka ahayd culimaduna way isku khilaafeen almuraad bالducaa fi hadihi اlaaya ma ducaaء اlcibaada ba macnuu aha caabudin mise waa ducaaء اlmasأala oo aha baryin waxnaha ka dalbin mufasiriinta qaar waxay rajaxeen ducadu inay tahay ducaaء اlcibaada macnuhu walaa tadcu ay laa tacbud ibnu jariir baa ka mida raximah اllahu tacaala markuu ayadda fasira wuxu uhi yaqulu laa tacbudha raajiya nafcaha aw khaaئifa daraha fainaha laa tanfacu walaa tadur waxaa ka mida alqurطbi walaa tadcu ay laa tacbud weeyaan bu uhi macnaheedu lakin musanifka alimaam maxamed bin abdilwahaab iyo in badan oo kamida shuraaxu kitaab الtawxiid jacaluu ducaaءa fi اlaayati bimacna الطalb wالsu'aal ducadani waa ducadii baryada iyo weydiisadka ahayd bay dhahen iyagoo taa ku dhisayana ayadda waxay u daliishadeen calى ana ducaaءa الطalbi cibaada fayakunu jacluhu ligayr اllahi shirka culimo markaa culamaء tafsira oo imaam maxamed bin cabdilwahaab iyo shuraaxu lkitaab uga horeysay ducada aayadda lagu sheegay inay tahay ducaaء الطalb wاlmasأalana waa jiraan waxaa ka mid ah alimaamu samcaani raximah اllah samcaani ma waa samcaani bilmim tafsiir buu leeyahay salafi ah oo calى اctiqaadi ahli الsuna ku socda wuxu uhi markuu aayaddan fasirayey walaa tadcu min duni اllahi ma laa yanfacuka walaa yaduruk adducaaءu yakunu bimacnayeyn ereyga ducaa laba macnu yeeshaa buuhi axaduhuma bimacna الnida ka qowlika ya zaydu wa ya camru wاlaakharu bimacna الطalb wa qowluhu ma laa yanfacuka walaa yaduruka macnaahu laa yanfacuka in dacawtahu yaana waxba kugu taray haddaad barido walaa yaduruka in tarakta ducaaء dhibna aan kuu geysan karin haddaad baryadiisa joojiso wa qowluhu fain facalta fainaka ida min الظaalimiin yacni miman wadaca الducaaءa fi gayri mowdicih dulmigu waa wadcu shay fi gayri mowdicih baryada meesheedii meel aan ahayn mid dhigay baad noqonaysaa dee ilahay inaad baridaabay ahayd markaa ilahay cid aan ahayn baad bariday marka haddii la hahdo ducaa fi اlaaya wducaaء الطalb wاlmasأla ayuu istidlaaluha calى ana ducaaء الطalb wاlmasأlaةi shirk wa ansaxaya الdaliil الثanي qowluhu fabtaguu dalba arisqa risqiga dalba cinda allahi ilaahay agtiisa uun xaalo uu yahay wacbuduuhu ilaahay subxaana wa watacaala cibaadada u khaalis yeela washkuruu lahu u mahadnaqa wa ilayhi turjacuun ilahay xaggiisaa laydin celinaya camalkiisu idinku abaalmarinaya marka fabtaquu ay ulubuu weyaan macnaheedu cinda allahi risqana ilaahay agtiisa un risqiga ka dalba macanaa ilahu risqiga weydiista risqigu awlaad ha noqdo arsaaq la cuno ama la cabo ama si kale loo isticmaalo ha noqdo ilaa cinda gayrihi ilaa cid aan ahayn ka dalbina liannahu lmaaliku lahu suuri ibnu kaiir ilah unbaa risqiga haya wagayruhu laa yamliku shaya min dalik cidaan aan ilaahayna arsaaq ma hayso ayaddan halkay naga tusinaysaa ducaau gayr illahi inuu yahay shirka waxay naga tusinaysaa fiiha qasru طalb الrisqi min allahi faqط risqiga dalabkiisii waxaa lagu ururiyey in ilaah laga dalbo oo cinda allahi darafkaasi ibtaguu ficila ka horeeya ku tacaluqaya markaa xasri baa ku jira waxay ka dhigantay in la yidhi ilaahay oo qura arsaaqda weydiista cid kale ha weydiisanina wa fiiha alxukmu calaa man alabahu min gayr illahi bishirk ilaahay cid aanahayn qofka arsaaq weydiistana waxaa lagu xukumay shirki waxaa taa takiidinaya fii sadri اlaaya awal aaya waxaa ku jira inama tacbuduuna min duni illahi awhaana kadib kadib baa la yihi fabtaguu cinda allahi risqa wacbuduuh oo waxaa la tasriixiyey baryadii arsaaqda iyo waxaa la midkaa ah, weydiisaneen cilaan cid aan ilaahayn inay ahayd shirki iyo wathaniya waa tira inamaa tacbuduuna min duuni illaahi awthana falaa yadaalatu calaa ana risqa laa yulabu ila min allah aayadda waxay tusinaysaa risqiga ilahay cid inaan la weydiisan karin sababta aan la weydiisan karani waa maxay lannu laa yamliku ila allah walaa yaqdiru caleyhi ila allah ilahay mooyaane cid kale oo haysaa ma jirto ilahay mooyaane cid kale oo awooda inay cid arsaaqda ma jirto wa milu risqi fi dalika kulu maa laa yaqdiru caleyhi ila allah risqiga maxaa la mid noqonaya ile risqiga sababta loo yihi ilaahay un ka barya qofka ilahay cid aan ka baryaana waa mushrik waxa weeye inuu risqigu yahay mid ilaahay mooy cid kale aanay bixin karin marka risqigii maxaa la xukum noqonaya kul maa laa yaqdiru calayhi ila allah lamana odrhan ilaahay cid aanan risqiga weydiisanina idinkoo ictiqaadsan ciddaas inay rabbi tahay ama sifaatu rabbi inay leedahay ee mujaradu alabi alabi اrisqi min gayri اllahi baa la diiday ilahay cid aan in risqi la weydiista ayaa la diiday sawaa ictiqaad rubiya la socdo ama yaan la socon lama kala qaadin marka man alaba risqa min gayr illahi fahuwa mushrik liannahu laa yaqdiru calى icطaaءi risqi ila allah risqi ilahay un baa bixin kara wa mithlu risqi fi dalikana waa maxay kulu ma laa yaqdiru calayhi ila allah marka ayaddu maxay daliil u tahay ana man alaba min gayr illahi ma laa yaqdiru calayhi ila allah fahuwa mushrik sawaء اctaqada fiihi macaani الrububiya am la walihada wuxu uhi sheekh sulayman bn cabd illaahi raximah اllahu taعaalى fi اlآayaةi alradd calى اlmushrikiin aladina yadcuuna gayr اllah aلdaliil الثالث waqowlihi buu baabi ilaahay uu yihi waman adalu mid ka baadiyeysani ma jiro miman yadcuu ka baryaya min duuni illaahi ilaahay sokadii man mid baryaya laa yastajiibu lahu aan ducada iyo baryada ka aqbalahayn ilaa yowmi alqiyaama wa hum kuwaas la baryayaana can ducaa'ihim kuwa baryaya baryadooda khaafiluuna kuwa aan ogeynba weyi idaa xushira annaasu dadka marka lasoo ururiyo yowma alqiyaama kaanuu lahum acdaa'an kuwii la beryaye kuwii beriya cadow bay u noqonayaan wa kaanuu waxay ahaanayaan bicibaadatihim caabudistii la caabudayey baryada iyo wixii lamida lagu caabudayey kaafiriina ay mutabari'iina jaaxidiin kuwa ka beri noqda oo diida ayay noqonayaan mantu waa istifaamiya waana istifaam inkaariya wey oo bimacna nafyi ah sidaynu aayadda af soomaali ahaan ugu macnaynay marka macnaa ayaddu wuxuu noqonayaa laa axada adal miman yadcuu man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi اlqiyaama cid ka baadiyeysani ma jirto ka baryaya midaan ajiib ahayn ilaa yowmi اlqiyaama haddaad aduu meel ku og tahay sheeg oo istifaamta inkaariga oo bimacna nafyi wa taziidu calى nafyi bitaxaddi nafyi bay tuusaa iyo diidmo waxay diidmada iyo nafyigana dheer tahay taxaddi ma jira arrinkaasiye bal adigu haddaad og tahay sheeg oo carin baa markaa la socota adalu adalaal huwa alkhuruuj can ariiq اlmustaqiim can ariiq الصaxiix wasiraaط اlmustaqiim waddada saxdee toosan in laga baxo ayaa dalaal la dhahda dala ariiq miman yadcuu adducaa hunaa waa ducaaء اlmasأala wالطalb mid baryay weydiisanaya oo ka dalbaya maxaa u daliila qariinada tusinaysa waa maxay adducaa fi laa inay tahi ducaaء طalb wاlmasأala haye man laa yastajiibu lahu nafyu اlistijaaba wاdaliil calى ana الducaaءa ducaaء masأala wakadalika whm can ducaaئihim gaafiluun walihada ibnu jariir wuxuu yihi markuu aayaddan fasirayey waayu cabdi adalu min cabdi yadcu min duni اllahi aalihata la tastajiibu lahu ilى ywmi اlqiyaama yaqulu laa tujiibu ducaaءahu abada kuwa aan ducadiisa ajiibeen weligood liannaha xajaru aw khashabu aw naxwu dalika qabrigii oo kale man laa yastajiibu lahu ay laa yuxaqiqu lahu maطluubahu mid aan u xaqiijin karin waxaan uu doonayo ee uu rajeynayo whm can ducaaئihim gaafiluun wa hum oo madcuwiinta ahi can ducaa'ihim daacinta iyo kuwa baryaya iyo ducadooda marka hum damiirkaasi waa madcuwiinta waa kuwa la baryo can ducaaihim damiirka ku jiraana waa daacintu u noqonaya marka kuwa la baryayaa kuwa baryaya baryadooda haafiluun oo kuwo aan ogeynba ee laa yudrikuuna alabahum walaa yasmacuuna ducaahum marka waa fi xukmi algaafil aladi laa yudriku maa xawlahu sababtuna waa maxay leanna waxaanay baryayaan waa asnaam waa jamaada jamaadaat waa amwaat iyo dad dhintay waa ghaa'ibiin maqan oo masaafadii ay wax ka maqli lahaayeen ka baxsan wajhu dilaalati ilaahi calaa maqsuud ilbaab waxa weeye aayaddu say utusinaysaa ducaau gayr illahi inuu shirki yahay waxay utusinaysaa u fiirso ana fiiha ana aladii yadcuu alasnaama walamwaat wasala fi dalaali gaayatahu ana aladii yadcuu alasnaama walamwaat wasla fi dalaali gaayatan ayaddan waxay sheegaysaa qofka baryaya asnaam iyo amwaad iyo ghaa'ibiin dalaalka iyo lumitaanka halkii u dambeysay inuu ka gaadhay waman adallu cid ka baadiyeysani ma jirto wey isagaa ugu baadiyeysan dadka gaayatu dalaal waa maxay haddaba baadi diineed oo diin markaa laga baadiyoobo halkeeba u dambaysa ashirku walkufr gaayat dalaal waa alkufru washirk markaa qofkii baryayay asnaam iyo amwaat waxaa lagu xukumay bianahu fi gaayat dalaal soo ma gaayat dalaalna waa maxay shirk wاlkfr wey wgaayat dalaal ashirk wاlkfr fahada daliil calى ana man dacaa gayr اllahi fima laa yaqdir calayh ila اllah aw daca alamwaat wاlgaa'ibiina fahuwa mushrik taas waxay tusinaysaa qofka ilaahay cid aan ahayn ka barya wax ilahay mooyaane cid kale aanay awoodin ama barya jamaadaat ama amwaad ama ghaa'ibiin inuu yahay mushrika wa fiiha ana ducaaahum cibaadat lahum waxaa kaloo aayadda ku jirta baryada kuwaa la baryay caabudis la caabuday inay tahy halkay kaga jirtaa wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin wal aaya maxaa lagu sheegay ducaa waman adalu miman yadcuu man laa yastajiibu la waliba ducaa alb wlmasala aakhiru aayana ducadii magaceebaa loogu yeedhay cibaad wa kanuu bicibaadatihim kaafiriin mar haddii cibaado lagu sheegay baryadiina sarfu lcibaadati ligayr اllahi shirku wa fiiha kadalika wasu faacili dalika bilkufr waxaa kaloo lagu sifeeyey qofka arrintaa sameeyey kufri baa lagu sifeeyey marka saddexdaa weji ba aayaddu ka tusinaysaa ducaau gayr اllahi inay tahay shirki aayaddani waa min aqwى اadila calى ana الducaaءa qad yakunu cibaadata min alcibaadaat ducaaء اlmasأla wالطalb inuu cibaado noqdo mararka qaarkood waayo miman yadcuu man laa yastajiibu lahu wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin labadaa isku xidh maxaa ka soo baxaya ducaaء اlmasأalaةi wالطalb inuu xaaladaha qaarkood noqdo cibaado waxaanay radin ku tahay mushrikiinta iyo qubuuriyiinta ilaahay cid aan ahayn wax walba weydiisanaya wayadcuuna alamwaat wاlgaa'ibiin oo odhanaya ducaaء الطalbi wاlmasأla cibaado ma noqdo odhanaya waxyaabaha ay xujaystaan ama shubahaadkoodu waa badan yihin waxaa ka mida inay idhahdaan qofka markaad wuxuu qofka noole kula jooga wuxuu awooda haddaad weydiisato weydiintaasi miyay cibaado tahay soo may odhan maysid soo may odhan maysid bilaa khilaaf de waa maya taas uu nool yahay waanu kula jago waxaad weydiistana wuxuu awoodo marka say suurtagal ku tahay inuu shaygu marna cibaado noqdo marna aanu cibaado noqon salaaddu may suurtagal tahay inay marna cibaado noqoto marna aanay cibaado ahayn oo ilaahay cid aan hayn loo tukan karo oo maya taa xalkeeda hore inuu sheegay waxaynu nidhi cibaadaadka laba ah shay mar walba cibaado ah iyo shay xaalado gaara cibaado noqdo qaacidada may nagu waafaqsan yihin qubuuriyiintu se naguma waafaqsana way nagu waafaqsan yihin bidaliil inay ku odhanayaan ducaau gayr اllaahi wuxuu shirki noqonayaa ida اctaqada fi lmadcuwi aلrububiya dhammaantood kutubtooda saasaa ku qoran baryada ilaahay cid aan hayn la baryaa waa shirki goorma ciddan uu baryayo hadduu ictiqaado inay rabbi tahay ama sifaadkii rabbi ay leedahay kaalkhalqi wاlqudrati cala اlاkhtiraac marka maxaad ugu haystaan baynu leenahay so idinkan ducaau alab walmasala idinka laftiinu leh marka ictiqaadkaasu raacana waa cibaado oo waa shirki markaanu ictiqaadkaasi la soconna cibaado maaha idan ictiraadkaasi halkaasaa lagu afwaajinayaaba ilzaamku wuxuu kamid yahay waxyaaba ugu qawisan khusuumta iyo mukhaalifiinta waxa weeyaan lagu radiyo qaacidaad igu waafaqsan tahay si aad u diideysaa baa la odhanaya marka min muujibaati اlkufri maxaa laga dhigay fi hadi اlaaya waxyaabaa kufriga waajibiya طalb اlcabdi mima laa yaqdiru calى ijaabati addoonku inuu baryo cidaan awood u lahayn baryadiisa inuu ka jawaabo min muujibaati اlkufri soo laguma darin taasi waxay daliil u tahay ducaaء طalb wاlmasأala xaaladda ah ida kaana miman laa yaqdir ida kaana aلطalb miman laa yaqdir calى ijaabati اdaaci inay shirki iyo kufri tahay waaya waxaa la mida qowl اllahi tacaalى in tadcuuhum laa yasmacuu ducaaءakum walow samicuu ma اstajaabuu lakum waywma اlqiyaamati yakfuruuna bishirkikum ducadii awal hadi aaya lagu sheego in tadcuuhum oo ducaaء اlmasأla wالطalba oo la yihi walow samicuu ma اstajaabuu lakum yowma alqiyaama maxaa la yihi markii laga hadlay yowma alqiyamati yakfuruuna shirk shirki baa lagu sheegay wax kaloo mujarad ducaa waطalab baa shirki lagu sheegay ida kana fi ma laa yaqdir calayhi ila اllah wax kaloo qur-aanku raaciyo ah haddaad ictiqaadaan anahum yakhluquuna aw yarzuquuna aw yaqdiruuna cala اlاkhtirac waxaas o dhan lama raacin taas maxay daliil u tahay ducaaءu gayr اllahi fima laa yaqdiru calayhi ila اllah iyadoo ictiqaad kaleba aanu raacin inay tahay shirki inay tahay ayay daliil u tahay waay walihada ibnu kahiir raxima llahu tacala labada aayadood uu isku xidhay aayaddan baabka iyo aayaddaa kale aynu akrinay daliil raabic qowluhu wa qowlihi ayuu baab yahay ilaahay uu yidhi aman yujiibu macnaa ma ajiibi karo almudara qofka dhibaataysan idaa dacaahu markuu baryo wayakshifu sua dhibka kama dulqaadi karo yanaa ila allah macnu waa sidaa oo istifhaamtu waa istifhaam inkaari o bimacna nafy marka macnaayaddu wuxuu noqonaya laa yujiibu lmudara ida dacaahu ila allah midka dhibaataysan ajiibi kara oo wuxuu ka dalbay siin karaa ma jiro marka uu baryo ilaahi subxana wa tacaala mooyaane almudaruna wahuwa aladii asaabahu duru waa ka ay dhibaatadu ku dhacday wاduru huwa alkarbu waاljahd الshadiid waa dhibka iyo kadeedka daran weeye walihada wuxuu uhi albagawi aman yujiib اlmudar tafsir اlbagawi min atafasir الsalafiya weeye albagawi waa imaam fi الsuna wakadalika imaam fi اlfiqh asxaab lwujuh fiqi shaaficiya ayuu ka mid yihi almakruub waa almajhuud buu yihi waxaa la odhan karaa qofka aan dhibanayni hadduu ilaahay baryo ilahay miyaanu ajiibeyn ilahay wuu ajiibaya sooma maxaa u daliila qofkii baryaba ilahay inuu ajiibayo mudaran kana aw gayra mudar haye waqaala rabukum udcuunii astajib lakum haddaba almudar halkan maxaa loo sheegay alimaam samcani wuxuu tafsiirkiisa ku uhi inama dakara almudara wain kana yujiibu ducaaء almudari wagayri اlmudar liأna ragbaة اlmudari aqwى wa ducaaءahu akضc qofku markuu dhiban yahay rajada iyo doonistiisa ayaa aada u xoog badan khuduuca ilaahay u khuduucay u tadalulayaana aada iyo aad buu xeel dheeri marka waxaa la socda ducaaء اlmudar صifaat ducaaء gayr اlmudar aanay lahayn oo ijaabada markaa soo dhaweynaya wayakshifu الsuu ee yuziilu darara annaazil bالnaas suuliya dhibaatada dadka ku dhacda marka asuu iyo adduru maxay ku kala duwan yihin asuu waa maa yasuu lmara waa wax kastoo qofka xumeeya macnaa qofku uu ka xumaado wa huwa duna daruura dararka iyo daruurada uu ka hooseeya lianna alinsaana qad yusaau bima laa yaduru qofka waxaan darar iyo dhib aan ku ahayn buu ka xumaan karaaba laakiin laa daruurata lakin kulu daruuratin suu kulu darari waa suu walaysa kulu suuءi darara darar kasta dee qofka waa qofka waa ka xumaanaya lakin wax kastoo qofka uu ka xumaadaa darar maaha lihada baa labada la kala qaaday wayajcalukum khulafaa اlard ay jacala bacdakum yaklufu bacda ilahay barhkii wuxuu ka yeelay kuwa barhka kale adduunyada usoo weydaarta wayamuutu jiilu fayakhlufuhu jiilu aakharu jiil baa dhimanaya meesha ka baxaya mid kale ayaa soo weydaaranaya waxaa kaloo la yihi jacalakum khulafaaء اljini fi lard si suuraة اlbaqara ku sugan waxaa ilaahay idinka dhigay kuwo jinkii dhulka deganaa yana u weydaarta id qaala rabuka lilmalaaئikati inii jaacilu fi lardi khaliifa khaliifadaasi waa aadam iyo duriyaddiisa yay khaliifo ka ahayna dhulka ay usoo weydaarteen allahu aclam jin baa la yidhi waxyaabo kalena waa la yidhi ay ilaahun maca allah istifaamtan iyaduna waa istifhaam inkaari ah bimacna nafyi ay laa yuujadu maca allahi ilaahun aakharu yastajiibu ducaaء almakruub wayarfacu dura canhum ma jiro ilaah kale oo qofka dhiban ducadiisa aqbala dhibaatadana ka dulqaada weliba la soco aayadani aayado kale ayay la socoto jaءat fi siyaq aayaati kaiira dakara allahu fiiha jumla min khasaais illah aayado kaleo ilaahay uu ku sheegay khasaaista ilaahay subxaana watacaala qodobo kamid ah. waxba ilahay ula gaarkeeyey alatii aqara biha kufaaru quraysh aw kufaaru carab khasaa'istaasoo ilaahay inuu la gaar yahay iyaguba ay qirsanaayeen wadakara min hadi اkhasaais istijaabat الducaa khasaaistaa ilaahay muxuu ku daray waxyaaba ilaahay uu la gaariya waxaa kamida baryo kasta iyo dalab kastoo lagu wajaho inuu ka jawaabi karo taas waa mid ilaahay u gaara makhluuq lihi ma jiro makhluuqa markaa xayigee xaadirkaahi waxyaabaha qaar buu awoodaa uu ka jawaabi karaa uma laha waxa weyaan qudra muطlaqa cala اlistijaaba qudro sii daysan oo aan qeydnayn uma laha marka alqudra ala stijaa ala ah, istijaabati likuli alabi wasu'aal waa min khasaais illah markaa qofka idhaa ilaahay cid aan ahayn baa wax kastoo aan ka baryo iga aqbali karo isiin kara arrintii ilaahay uu la gaarka ahaa ayuu ilaahay cid aan ahayn u yeelay qofka wax ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin waxaa ilaahay baa la gaara sooma ilaahay cid aan ahayn weydiistana wixii ilaahay ula gaarka ahaa ayuu makhluuqaa siiyey wahada dilu calى ana istijaabaة الducaa wa tafriij اlkurubaat min khasaais illah in dadka kurbooyinka laga dulqaado oo baryada laga ajiibaa khasaaista ilahay bay ka mid tahay marka mar hadday khasaaista ilaahay ka mid tahay jacaluha ligayr ilahi muxuu noqonayaa shirki buu noqonaya wajhu dilaalat ilahi calى maqsuud اlbaab waxa weeye ana fi anahu la axada yujiib اlmustagiiث اlmudar wayakshifu canhu الsuuءa wاdura gayr اllah ma jira axad ajiibi kara ka baryootamaya dhiban dhibkana ka dulqaadi kara iyo waxa uu ka xun yahayba ilahay mooyaane ma jiro axad kale faman اctaqada fi gayr اlah anhu yakshif الdura waystajiib الducaa faqad itakadaw ilahan waa sifadii ilah la ilaah la gaar ahaaye qofka ilaahay cid aan ahayn ka ictiqaada inuu dhib walba ka dulqaadi karo duco kastana ka ajiibi karo ilaah buu kaa ka dhigtay isagu magacu doonayaba hau bixiyey waqaca fi shirk shirkigiina uu ku dhacay wa fii akhir laaya a ilaahu maca allahi qaliila ma tadakaruun a ilaahu maca allahi maxay tusinaysaa ana man dacaa gayr allahi aw istagaaa bihi fima laa yaqdiru alay calayhi ila allah faqad itakadw ilahan ofka ilaahay cid aan ahayn barya weliba ka barya wax ilahay ma cid kale aanu awoodin ciddaa ilaah buu ka dhigtay waayo khasaaistii ilaaha ayuu siiyey ciddaas adaliil الkhaamis warawa wuxuu wariyey aلطabraniyu biisnaadi wuxuu ku wariyey anahu kaana inuu jiray fi zamn الnabiyi salى الlahu alيه wasalam waktigii nabiga munaafiqu nin munaafiqa ee yudhiru اlislaam wayubطin اlkufra islaamnimo muujisanaya gaalnimona qarsanaya kaasoo yudi lmuminiina muminiinta dhibi jiray faqaala bacduhum muminiinta qaarkood waxay yidhaahdeen qumuu bina ina kiciya nastakiidu birasuuli اllaahi salى اllahu alيyh wasalam rasuulka ilaahay aynu ka barino aynu weydiisano yanaa inuu inaga difaaco min hada lmunaafiq munaafiqan dhibkiisa faqaala الnabiyu salى اllahu alيyh wasalam nebigu wuxuu yihi inahu arrin wuxuu yahay laa yustagaathu bi aniga layma laygama baryo layma weydiisto inaan cid dhib ka dulqaado wainama yustagaathu biاllah ilaahay ayuun baa laga baryaa dhibka ku haysta inuu kaa dulqaado alxadiid طbrani baa wariye xadiidka fi lmucjam اlkabiir saddex mucjam buu leyahay طabrani alkabiir wاlawsط wالصagiir marka xadiidkan almucjam alkabiir ayuu ku wariyey waana ضaciif waruwiya min طariiqi aakhara can cibaada ibn samit wahuwa ضaciif sanadkiisa waxaa ku jira cabdillaahi bn lahiica oo ضaciifa lannahu mukhtaliط buu ahaa ikhtalata fi akhiri cumri kutubtii baa ka gubatay xifdigiisana uu isku dhex yaacay wفي isnaadi اkhtilaaf iskhilaaf ruwaaddu iskhilaafeynna sanadkiisa oo ku jira manaa iضiraab xadiidka culimada daciifisa waxaa ka mida ibnu kahiir wuxuu tafsiirkiisa ku yihi markuu xadiidkan soo naqilay ibn abi xaatim buu ka soo naqilay ibnu kahiir tafsiirkiisa axaadiida bisanad buu ku keenaa sida gaalibka ah waxaanu inta badan ka soo naqilaa musnadka axmed wakadalika axaadiid badan wuxuu ka soo naqilaa tafsiirka ibn abi xaatim tafsir ibn abi xaatim min atafasir الsalafiya tafsir qayima wey wuxuu yihi hada اlxadiiثu gariib jidا macnaheedu yahay waa ضaciif waxaa kaloo xadiidka ضaciifiyey shaykuna abu cabdالرaحman الwaadici raximah الlah isagoo inu xadiis ضaciifa yahay buu sheegay xadiidkan daliishigiisa masأalada istigaahada loo deliishado waxa uga horeeyey sheekh maxamed cabdilwahaab shaykhu lislaam ibnu taymiya ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu radiyey ninka la haahdo albakri wuxuu leeyay kitaabka la haahdo alistigaatha fi اraddi cala albakri waana maطbuuc isagoo mujalada iyo isagoo laba mujaladooda alabatu cilmi tawxiid ilcibaadana aada buu muhim ugu yahy kitaabkaas oo kale waayo wuxuu ka jawaabayaa fiihi aljawaabu can shubahaati lmustakiifiina bigayr illah bakri uu ka mid yahay in badanoo kamida mutaakhiriinta qubuuriyiintuna bakri hadalkiisa way ictimaadeen sida calowi maalikiga sacuudiga ah oo kale calowi maalikina waxaa radiyey sheekh saalix bin cabdilcaziiz wuxuu qoray kitaab la ihaahdo mafaahimu ynbagii an tusax sheekh saalix bn cabdilcaziz alcaalim اljaliil wuxuu ugu jawaabay kitaab la ihaahdo hadihi mafaahimuna shubahaadkiisa uu ku naqdiyey ninka bakri la hahdo haddaba sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku ictiraaday daliishiga uu xadiidkan daliishaday wاlbakriyu yukafir sheekh اiسlاam iبnu taymiya u gaalaysiinaya markaasaa wuxuu odhanayaa wاlkalaamu alى stidlaali calى istidlaali hada اlkafir الdaali min wujuh alkafir الdaal ibnu taymiya uga jeeda jawaabta laga jawaabayo daliishigiisaasi waa min wujuh alأwl cadamu tasliimi صxaة الxadiiثi lahu xadiidkani inuu صaxiix yahay musalam maaha buuri shekh اiسlاm ibnu taymiya raximah الlahu taعaalى ayaa ka jawaabay shekh اiسlاm ibnu taymiya laftiisu wuxu uhi wاljawaab can hada اlkalaam cama fiihi min اljahli wاlilxaadi wاlxuluuli wالshirki fi الdiin wاlاftirاع calى اllahi wالrasuul wacibaadati wacibaadihi اlmuminiin an yuqaala hada اlkhabr lam yudkar lilictimaadi calayh waxaanu hadal waxaan uga jeedaa mas'alaan doonaya inaad fahamtaan oo dad badan baa yidhaahda sheikh اlislaam maxamed ibn cabdilwahaab muxuu axaadiid daciifa ugu keenay kitaab الtawxiid sheikh اlislaam ibnu taymiya ayaa taa ka jawaabaya wuxuu leeyahay jawaabtu waxa weeye in la idhaahdo khabarkan looma keenin lilictimaad farqi baa udhaxeeya xadiidka in loo keeno lilictimaad haddii la ictimaadiyo daliilka xukumka lagu dhisaya uu yahay waxaa shardiga inuu saxiix yahay lakiin haddii loo keeno lilictidaad inuu baabku masaladu adilo kale ay leedahay oo lagu xoojinayo shardi maha inuu saxiixiyo isagoo daciifa dacfi markaa muxtamila waa la deliishan karaa lilictidaad baa loo deliishan karaa mana aha mid ibnu taymiya maxamed cabdiwahaab iyo ay la gaar yihiin masaladaas bal saxiixu muslim soo ma taqaanaan wuxuu keenaa oo uu ku keenaa fi asli اbaab asaniid waxa weeyaan صaxiixa oo ka shamsi ah kadibna wuxuu laga yaab xadiidka laftiisa inuu u keeno alimaam muslim yukthir aw min khasaa'isihi alati faaqa biha الbukhaari jamca طurq الxadiiث inuu xadiidka qura intaasoo sanad u keeno khasaaista صaxiix muslim bay ka mid tahay bukhaari uu kaga sareeyo marka wuxuu keenayaa asaaniiddii صaxiix ahayd lilictimaad kadibna wuxuu keenaya xadiid asaaniid daciifa buu keenaya oo xadiidka laftiisa uu leeyahy u keeni maayo lilictimaad wuxuu keenaya lilictidaad ayuu u keenaya marka ibnu taymiya wuxuu leeyahay xadiidkan looma keenin lilictimaad bal dukira fi ضimni gayrihi liyatabayan ana اlictidaada wاlmucaawanata dukira fi ضimni gayrihi liyatabayan ana اlictidaada wاlmucaawanata la lأna اlwaaxida min dalika yuctamadu calayh fi xukmi sharciyi xadiid daciifa xukm sharciga looma ictimaadi karo lakin adilo صaxiixa marka loo keeno waa la keeni karaa walihada kana culama mutafiqiin calى jawaasi اlictidaad wالtarjiix bima laa yaslux an yakuna huwa alcumdaة min alahbaar waana masle culimadu isku waafaqsan yihin in xoojin loo keeno khabaran saxiix ahayn tarjiix laftiisana waxa waya in loo keeno marka waa min hada ariiq shekh islaam maxamed cabdilwahaabna xadiidkan umuu keenin lilictimaad muxuu keenay lilictidaad khabarkanna maaha khabar dacfigiisu uu shadiid yahay waa ibnu lahiica sanadka uu ku jiro dee nin sayulxifdiya baa ku jira marka xadiid markaa munkara ama mawduuca ma aha hal masalaan si baraarujinaya xadiid kasta oo daciifa miyaa la sharixi karaa fawaaid iyo masaa'il laga soo saari karaa jawaabtu waa maya kitaabka la talbiisu bayaanu talbiis aljahmiya ayuu shekhu islam ibnu taymiya raxima llahu tacala masaladaa kaga hadlay khabarka haddii la ogaado inuu kadib yahay been mawduuc inuu yahay shadiidu dacfi inuu yahay in ummadda loo sharaxo oo la ha alaa taqdiiri sixati waxaynu ka soo qaadaynaa inuu saxiix yahay waxa dhici karta inuu saxiix yahay marka waynu sharaxaynaa fawaaid baynu ka soo saaraynaa taasi waa kalad buuri ida tabayana kadibu huwa anahu mawduuc shadiid dacf in layska laalaabo weyaan waayo haddii la sharaxo fawaaid laga soo saaro dadka qaarkood baa ku dagmi kara ninkan munaafiqa wuxu uhi yudi lmuminiin muminiintu dhibayay sida daahirka waa inuu carabkiisa ku dhibaayey jees jees iyo wax lamida muslimiinta uu ku sameynayey oo inuu gacan ku dhibo ama uu dilo taasi may jirinoo suurtagal maahay munaafiqiinta taa laguma aqoon waktigii saxaabada nastakiifu birasuuli llahi macnaheedu waa maxay macnaa natlubu minhu an yamnacana min ada hada lmunaafiq rasuulka aynu weydiisano munaafiqan dhibkiisa inuu inaga celiyo laa yustakaau bi buu markaa xadiidku wuxuu leeyahy rasuulku alayh isalaatu asalaam uu ugu jawaabay marka waxaa la isweydiin karaa xadiidkan istikaafada nebigu uu anfiyey waa maxay calaa fardi sixatihi maadaama aanu ahayn xadiid beennimadiisu ay caddaatay istikaafada nebigu anfiyey waa maxay laba qowl bay culimadu ku leeyihin qowla koowaad waxay le ana istikaaata almanfiya fi lxadiid alاstikaaثaة اlkhaaصaة biاllah istikaafadu waa tii ahayd mid banaan iyo mid aan banaanayn sooma waa tii banaanayd tani wahiy الاsتiغاaثaة bالxay الxaadir فيma الاsتiغاaثaة الkhاaصaة bالlah waa tii banaanayd والاsتiغاaثaة bغayr الlahi فيma laa yqdir عalayh ilا الlah oo ilaahay cid aan ahayn in laga baryo dhib ilahay ma cid kale aanu kaa dulqaadi karin inuu kaa dulqaado waa taas laa yustagaau bi fi ma laa yaqdiru caleyh ila lah macnu waa sidaas wila markaan waxay noqonaysaa saxaabadu wax ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin inay rasuulka weydiisteen ha oo rasuulku alayh الsalaatu salaam ma awoodahayn munaafiqan inuu ka celiyo manaa ma kaana lahu qudra calى manci hada اlmunaafiq min ada اlmuminiin aw min iidaءi اlmuminiin rasuulku awood uma lahayn cid kaleba awood ha u lahaatee munaafiqan dhibkiisa inuu ka celiyo muminiinta awood uma lahayn rasuulku shardiguna muxuu ahaa alistiaa alistigaatha waxay jaa-is noqoneysay ida kana istigaahata biاlxayi alxaadir fima laa fima yaqdiru calayhi bikhusuusihi kuwa kaleba ha awoodaane qofku waxaanaad ka baryaysa haddaanu isagu awoodin maxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa marka qofku cid aanu inuu kaa celiyo aanu awoodu lahayn haddaad tiraa iga celi oo dhibkiisa iga difaac shirki bay noqonaysaa marka ma waxay noqonaysaa saxaabadu calaa hada alqowl inay ku dhaceen inxiraaf caqadi ah maya saxaabadu wax ilaahay mooy cid kale aanay awoodin may weydiisan jireen makhluuq waxay ku dhaceen dani khaaia taqdiir khaaia waxay u malaynayeen iyagu inuu rasuulku alayh الsalaatu salaam awood u leeyahay munaafiqan dhibkiisa inuu ka celiyo waay munaafiqan dhibkiisa in la celiyaa maaha shay ilaahay mooyaane cid kaleba aanay awoodin waa wax makhluuqaadka qaarkood ay awoodi karaan lakiin un baan markan awoodahayn buu leeyahay qowlkani taqdiirka khaaiga ah ee qofku mas'ale uu si u qaato tusaale ahaan uu is idhaahdo makhluuqani waxaan wuu awoodaa qofkan nool ee kula jooga waxaan wuu awoodaa is idhahdo niman shilin ba hayn eoto waxaad ku tidhi baska iga bixi miy mar haddaanu shilin ba miyay masaladaasi kamid tahay fi ma yaqdiru caleyh bikhusuusi maya kamid ma hadda isagu ma awoodo dee lacagba ma haye lakiin mid kaloo awoodo oo makhluuqa waa la helaya marka waxaad ku dhacday inxiraaf caqadiyaba waxaa lagu odhanaya istiqaaha bigayr illahi oo shirkiya baad ku dhacdo inxiraaf caqiidaad ku dhacday maya dhani khaaia baad ku dhacday waxaad u malaysay qofkani inuu lacagtan hayo u kusiin karaad umalaysay saxaabada saas oo kale in badanna taasi way dhici jirtay fatima radi allahu canha rasuulku aabaheeda waa u timi iyadoo weydiisanaysa khaadim nebiguna khaadimma taqdiir iyo dhani khaaia weeye lakin inxiraaf caqadiya maaho ay aamintay makhluuqa in la weydiisan karo waxaanu awoodin dumarka rasuulku rasuulka alayh salatu salam kuwii ka dalbay inuu biilka u siyaadiyo iyagu waxay islaaheen wuu awoodaan oo dhani mala khaldan bay ku dhaceen lakin inxiraaf caqadiya kumay dhicin waxaa lamida ah marka alashcariyuuna u yimaadeen iyo jihaad loo baxayo oo yidhaahdeen eh, rasuulka ilaahi nasii gaadiid aanu ku jihaad tagno inxiraaf caqadiya maaha oo may ictiqaadin in makhluuq la weydiisan karo waxaanu awoodin laakiin waxa islaahay rasuulku wuu awoodaaba islaahay marka labada masle isga kaa khaldamin qof ictiqaaday in makhluuqa la weydiisan karo waxaanu awoodin iyo qofta aan ictiqaadsanayn laakiin u maleeyey a inuu awoodo oo dani khaai a ku dhacay marka wa calaa hada sa sheikh ulislaam ibnu taymiya raxima llahu tacaala uu ku fasiray qowlka kale wuxuu leeyahay maya nafyigan rasulku ui laa yustaqaafu bi waa min baabi taأdubi maca allah fi ikhtiyaari alfaad oo ereygan istiqaahada lafdi ahaan ayuu rasuulku diiday ee maaha inuu rasuulku diidanaa wuxuu awoodo in la weydiisto oo jawaasu asl istigaatha bilmakhluuq fima yaqdiru caleyh bikhusuusihi tamaan fi rasuulku alayh isalatu slam waana dariiqada uu maraa imaam xamed cabdilwahaab iyo in badan oo shuraaxu kitaab ka mid a masaaishana waynu ku arki doonaa waxay leeyihiin saxaabadu rasuulku wuxuu awoodaabay weydiisanaya bikhusuusi uu awoodo munaafiqa wuu ka celin karaya ee laa yustakaau bi wuxuu u yihi min baabi taadum cala alfaad allahuma akinii ya rasuul llahi akinaa ha odhanina ya rasuul llahi akina e, lafdi ahaan ha u odhanina laakiin waxaad lafdi ahaan u tidhaahdaan allahuma akinaa waayo labadaa qowl bay culimadu ay ku xambaareen ee ma jirto cid tidhi wuxuu daliil u yahay alistigaafatu bigayri اllaahi inay muxaramtay tahay oo xadiidka u daliishatay qolooyinka markaa qubuuriyiinta ee aaminsan in makhluuqaadka wax walba la weydiisan karo mar haddii ictiqaad rububiya arrintu ay ka maran tahay maxay xadiidkan kaga jawaabeen qaarkood waxay kaga jawaabeen inuu xadiidku daciif yahay wa hada gariib waxay odhan kartaa soodiga adiguba yihi waa daciif siduu hadalkoodaasi hariib u yahy wa hadalkoodaasi hariib u yahay masaa'il اlictiqaadi wالtawxiid axaadiid mawduuca iyo kuwa daciif jiddana iyo qisas israa'iiliyaada iyo kuwo kale oo salya raadtoona aan lahayn ayay ku dhisan marka miyayna hariib noqon ahayn xadiid weliba dacfigiisu uu muxtamil yahay marka ay ka jawaabayaan inay qunyar iska yidhaahdaan waa daciif boqolaalkiina xadiid iyo qiso mawduuca asal aan lahayna deliishanaysaana markaa maxay noqonayaan bay noqonaysaa sooma taasi waa taas qaarkoodna waxay yidhaahdeen oo sida calowi maaliki uu ku jawaabay kitaabkiisa mafaahim yumbagi an tusaxax waxaana jawaabta uga horeeyey albakri waana jawaab la yaab leh waxay yidhaahdeen macnuu waxa weya laa yustagaau bimactiqaadi الrububiyati fiya oo taqdiir wax keensanayaaba aanu jirin bay xadiidka geliyeen aniga ikaafo iyo dhibsuulin laygama dalbo haddii ay la socoto in layga aaminay aniga sifaat rububiya marka maxay noqonaysaa dee in la idhahdo saxaabada riwaayaadka qaarka waxaa kusoo arooray qofka rasuulka su-aasha weydiiya inu abubakar ahaa saxaabadoo abubakar uu horeeyaa inay nebiga ka ictiqaadeen anahu rabbun ama sifaatu rabbi inuu leeyahy rasuulkuna taa uu anfiyey macnuhu laa yustagaathu bi maca ictiqaadi rububiyati fiya war waxaad ikaaso i weydiisateen idinkoo iga ictiqaadsan sifaatkii rabbi inaan leeyahay abubakarow iyo saxaabada kalow taasina waa طacnu waqadxu fi الصaxaaba laa yutasawaru min asaxaabati fi الصaxaabati dalik wax saxaabada laga suuraysan kara ma inay ictiqaadsanaayeen nebigu inuu rabbi yahay ama صifaadkii rabi inuu leeyahy qaarkoodna waxay yidhaahdeen laa yustakaau bi macneheed waxa weeye aniga haddii layga dalbo oo la weydiisto dhib inaan suuliyo fi lxaqiiqa aniga layma weydiisanaye ilahay baa la weydiisanaya saasuu rasuulku ujeeda oo qofka aniga ikaao iga dalbaa lafdan anuu iga dalbaya laakiin xaqiiqatan ilahay buu ga dalbaya taasina waa bail daahirka xadiis xadiidkii lafdigiisa aan aan waafaqsanayn waxay noqonaysaa dee nebigu inaanu alistiqaatha bi aanu anfinayn be uu sugayey ou lahaa alistiqaathatu biya waaba tawxiid de xadiidkuna wuxuu tilmaamaya nebigu inuu anfinaya alistiqaathata bi oo nafyi rasuulku uu ku qaabilay taas ayaa xadiidku waxa weyaan uu tusinaya calaa kuli xaal labada macnaba waa muxtamil in la idhaahdo saxaabadu waxay u maleynayeen nebigu inuu awood u leeyay ninka inuu ka celiyo xaqiiqatanna awood umuu lahayn istiqaasada waa anfinayaano waxaanu awoodu lahayn in laga dalbo oo la weydiisto iyo in la idhaahdo maya waxaa nebiga laga dalbay wuxuu qaban karo oo awood uu leeyahay buu ahaa laakiin wuxuu nebigu u anfiyey min baabi taadub maca allahi fi lalfaad wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin